alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wcalى aalihi waasxaabihi waman waalaah uma ama bacd waa suuraة اlbaqara aayadda boqol iyo saddex iyo lixdan aan idhaahda saddex iyo lixdan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi ilaahukum dad yahow ilaahiinu ilaahun waaxid waa ilaah keliya laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane huwa araxmaanu araxiim waa ka naxariista ballaadhan ee adduunka gaal iyo islaamba gaadhsiiyey raxiimka ah ee naxariistiisa aakhiro ku gooni yeelay awliyadiisa mu'miniinta ah inna fii khalqi asamaawaati waalard abuurka ilaahay uu samooyinkii iyo dhulka u abuuray waاkhtilaafi اleyli waاnnahaar iyo habeenka iyo maalinka isweydaarkooda iyo walfulki doonidii allatii taasoo tajrii fi lbaxr badda la dhex maraysa ee la soconaysa badda dhexdeeda bimaa yanfacu اnnaas dadka wax waxtar wax taraya wamaa anzala allahu min asamaa iyo wuxuu ilaahay xagga sare ka soo dejiyey oo min maa-in biyo ah fa axyaa bihi larda dhulkiibuu ilaahay biyaha ku nooleeyey bacda mowtihaa dhulku intuu dhintay kadib wa baha fiihaa ilaahay wuxuu ku faafiyey dhulka dhexdiisa uu ku abuuruu ku fidiyey min kulli daabbatin xayawaan oo dhan wa tasriifi riyaax iyo dabaylaha isbedelaya ee isgedgediyaya kolba dhan ka imanaya wasaxaabi almusahar iyo daruurta la dhigay bayna asamaa'i waalard cirkiiyo dhulka dhexdooda intaasoo isdaba yaalla waxa ku sugan la aayaatin calaamo weyn calaamooyin waaweyn liqowmin yacqiluun dadkii caqli leh ayaa aayado waaweyn oo ilaahay garansiiya ayaa dadku ka faa'iidaysan karaan arrimahaasoo dhan marka ismu inna ayaa muahar ah macnaheedu waxa weeye ina laaayaati ina aayaatin fii khalqi الsamaawaati wاlard aayadaha la yaab kalaa ku sugan samooyinkiiyo intaa la raaciyeyba wuxuu ilaahay xusay halkan subxaana wa tacaala cid kastaabaha iska hadasha eh ilaaha xaqa ah ee ilaahnimo mutaystay ee cibaado xaq u lehi inuu keligii yahay wailaahukum ilaahun waaxid markuu ilaahay la hadlayu leeya wailaahukum waa cid walba kull اmakhluuqaat jinka insiga malaa'igta iyo intii ka soo hadhayba ilaahiinu ka macbuudkaa wey ilaah waa macbuudka marka uluuhiyada alleh oo ah inuu ilaahay ka cibaado leh tay dadku waata qaar badan baa rubuubiyada ogol inuu rabbiyuu abuuray laakiin kule rabbigu keligii maaha rabbiga waa waa la raacsan yahi waa lagu lifaaqan yahay wuu sii adkeey ilaahay laa ilaaha ilaa huwa laa macbuuda bixaqi fii hada اlwujuudi ilaa huwa haddii saxiixa baa nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam aayaddan iyo suuratu alicimraan bilowgeeda inuu ku jiro ism اllahi اlacظam الذي إذا duعiya bه أjاab الفlاmim الله لا إلaaهa إلا هuوa الحي القayuم marka halkay wadaagayaan waa laa إلaaهa إilaa huwa oo laga yaabaa inuu markaa ereygaa yahay bay le towxiidka towxiidkood badisood ku celceliso waa magacii ilaahay weynaa qaaliga ahaa naxariistiisu waa caam iyo khaas labadaba adduunkan cid waliba way hesho gaalkiiba waa kaa ka qadi waaye laakiin aakhire ilaahay wuxu uhi wakaana bilmu'miniina raxiima keligood buu ku gooni yeelayaa muminiinta naxariista aakhiro faraha badan rabbi wuxuu xusay subxaana wa tacaala ilaahnimadaa isagu uu leeyahay waa inuu cibaado xaq keligii u leeyahay oo aan cidi ku lamaanayn oo addoonku markuu caabudo inuu ilaahay keligii caabudo arrintaasi daliil bay leedahay daliilaan cidiba diidi karin bay leedahay oo daliilada qaarkood dadku way ku murmaan hebel baale iyo ilaahaygaale iyo waxaasaa la idhaha laakiin haadihi اladila daliiladani waa daliilo aan cidi qabsan karin namruud baa isxariifiye oo yidhi aniga laftigaygaa wax nooleeya waxna dila waa kii nebi ibraahim ku fashiliyey qoraxda qoraxda xaggan ay timaada bal yaro kala wareeji bu fabuhita aladii kafar waa dhinac kale kolka laga eego daliiladani cid walba way u muuqdaan hadihi اadila mushaahada bixaasati اlbasar ishaa lagu arkaya ka miyiga jooga ka magaalada jooga ka falakiga meerayaasha mid waliba uu arkaya waa adilo la yaab badan waa adilo u baahan akrin sida kanaynu u akhriyayna kitaabkan oo kale tusama alaayaat اlkowniya waa kaa la aayaad buu bixiyey waa aayado akhrin baahan naqra'uhaa min safaxaati hada alkown caalamka laftiisaa ka dhigan kitaab xaashihiisu kala baxsan oo aayadihiisa la akhriyayo aayadahaasina markaa ilaahay waaxidnimadiisa iyo awooddiisa iyo kelinimadiisay daliil u yihin toban aayadoodba markaa halkan ilahay uu isdabageliyay aayaddan keliya waa samadii iyo dhulkii mid waliba tee ilaahay baa abuuray yaa sheegan kara dee bal dowladda horumartay ama ninka dhugdhugla ah ama saynis yaqaane odhanaya labada anaa farsameeyey dee la soo heli maayo dadka had iyo jeer daraaseeyaana cajaa'ibkay leeyihiin unbay ka warramaan wax kaley ku kordhiyeen ma sheegaan annagaa intaa ku yaro darna cidina ma tidhaan abuurkooda waa abuur la yaab badan oo cidda ku takhasustee had iyo jeer sii baxsidaaba layaabunbay ka soo kordhin habeenkiiyo maalinkaas wadaarkooda laftiisa wadaarka qudhiisa ayaa aayada iskuma mid ah haddee habeenkiiyo maalinta kani wuu cad yahay oo waa maalinka kanina wuu madow yahay kani qorax buu leeyahay kanina dayax buu leeyahay mararka qaarkood habeenkaa dheeraada marna habeenkaa gaabta oo maalinka ayaa dheeraada isweydaar bay leeyihiinoo kolla kanaa imanaya kolla ka kalaa imanaya iyada oo wax isbedelay aanu imanayn siduu ilaahay markuu ina abuuray aynu ku nimin ayuunbay ku socdaan meerayaashu de haddii makhluuqa farsamadiisa ay tahay beri hore ayay isku dhici lahaayeen waxbaa kala kici lahaa maalinkiibaa maanta dib dhacay sida loo yidhaha dayuuraddiibaa dib dhacday iyo gaadhigii waa la waayey maanta taasaa iman lahay arima kuwana waxay noo qaban lahay bani aadamka sidaasaad midna wakhtigiisa kama habsaamaya mid waliba wakhtigiisu ilaashanaya ikhtilaafu leyli wanahaar dabeecad gaaru mid waliba leeyahy mid walba sidiisaynu ugu baahanay makhluuqaadka aad arkayso mid habeenkii ka maarmo iyo mid maalinkii ka maarmo ma jiro habeenkiina waxbaynu uga baahannahay oo nasashada iyo hurdada iyo baynu ugu baahannahay maalinkiina soo jeedkii la shaqaysanayay macaashkiisii iyo qoraxdiisii iyo tamartii laga helay baynu ugu baahannahay xata alxayawaanaat dadka daraaseeyaa waxay xusaan qayb baa habeenkii tamarisa qaybina maalinkii bay tamarisaa oo intifaacsataa ay ka faaidaysataa waxba kusii dheeraan mayne wاlfulki alatii tajri fi اlbaxri bimaa yanfacu الnaas alfulk waa doonyo baddii bay saa u hadaafayaan badday hadaafayaan waxay la socdaan iskama socdaane bani aadamka waxa anfaca aalam imika waaa dagaalku dagaalku bado u socdaa imika bado badaha la isku haystaa waxaan meesheenna lagu leeyahay burcadbadeed baa gashay caantayn muu gelin afartayna waa la soo gujiyo waaa le si aan u nimaadno idinku meesha qoryo la warwareega xarbulbixaar baa ka socda adigaa arkaya baabulmandabka agteennaah cid taaban kartaa ma jiro nimanka ka ceesha ee intaa kolba dhan u maraya ayaa doonaya halkaa inay ka ilaashadaan marka waxyaabaha la isku haysto adduunyada ayaa ay ka mid yihiin bixaar nafcigiisana rag ba arkayoo dee ka dheefay dhan walba iyo wuxuu ilaahay ka soo dejiye xagga kore oo biyo ah oo innaga saa u eegayna biyihii roobkii sugayna arrin kaleba ma haynaba cid bukhaar iyo booyad soo afuufto oo bacrimisad daruuraha oo wax ka soo shubta ilaa hadda lama hayo mid awood sheegtay iyo mid itaal daran isku meel baa la taagan yahay ilaahay umbaa marti loo yahay fa axyaa bihi اlarda bacda mowtiha biyii buu soo shubay dhulku geeri buu ahaa wuu ku soo nooleeyey qof dhintuu buu la mid yahay dhulku dhulku marka uu had iyo jeer yahay meel abaara oo omosa oo busahoos yigadu ay duulayso qof dhinta iga dheh meeshii unbaad soo maraysaayo geeda aanaad aqoon iyo barwaaqo aanaad aqoon baad ku arkaysa marka waxay daliilu tahay inuu ilaahay dadka soo noolayn doono waa arin kale isna dhulka sii eegoo wabaha fiiha min kulli daaba xayawaan oo dhan ayuu ilaahay ku faafiyey nooc walba leh fii caalami alxayawaanaati waalghaabaat markaad xayawaanka iyo noocyadooda iyo siday isu dhalaan iyo naxariistooda iyo siday isu difaacaan iyo waxaa markaa daba gashana awoodda ilaahay inbaad aada u sii arkaysa acdaa kula shayin khalqahu uma hadaa shay walba abuurkii ku munaasib ahaa buu siiye xayawaanada aada arkayso markaasuu ku hanuuniyey siduu ubadkiisa u korsan lahaa iyo siduu u kulmi lahaa iyo siduu aqalkiisa u dhisan lahaa iyo siduu arsaaqada u doonan lahaa iyo siduu isi difaaci lahaa kulli daada waad sii eegtayo wa tasriif الriyaaxi dabaylihii baa isbedelayo saa isu laba rogaya midiba waxbay la socotaa mid baa markay soo dhacdo daruuruu isu soo ururaya biidn illaah mid baa marka ay waa fooraha foore ninkii kaliisha joogay wuxu uhi walle foorow maad dadaal yarayna daruuraad soo qaadaabaad weyday foorow ma foora caantaynaya foor fooru waa dabaysha halkaa ka soo dhacdee maad dadaal yarayno maalmahanba waad dhacaysee laakiin daruuraad soo qaadaabaad weydiin midna bari kasii bay idhahdaan hermiguya markay soo dhacdo xooluhuba way kala daadanayaan ilaahay qudradiisa mid baa la wada duriyayaa mid baa neecawahoo markay soo dhacdo xareedii aad ka urinaysa kullu daalika ayaa ilaahay subxaana wa tacaala markaase haddana dee siddeed boqol oo kilomitir bay qaadaabaa la siidhka dabaylaha ad arkaysa oo intay ubaxa halkan ka qaado ayay beeraha ku riminaysaa siddeed boqol oo jira masaafad dhan daadkaa qaadayo dabaylihiibaa qaadaya kullu daalik waa awoodo ilaahay wa tasriif iriyaax qaar baa awliyada loogu hiliya qaar baa cadowga lagu hiliya lagu halaagaa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa alriixu wاriyaax qur-aanka kariimka markaad eegto riixna wuxuu u badan yahay dabayluhu ilaahay wax ku halaago ismarkuu keli yahay mufrad markuu jamac yahayna waa dabaylaha naxariista wاsaxaabi اlmusahari bayna الsamaaءi wاlأrض waa daruuro ilaahay uu dhigay cirkiiyo dhulka dhexdooda bash odhan mayso oo iska soo butaaci oo meeshay doonto kuma dhacayso waad dul maraysaa waad hoos maraysaa halkeedaasay taagantay markuu ilaahay maraqa ka furu irmaaneeyo ayuunbay soo daadanaysa marka shimbiraha hawada maraya iyo iyo aan daruuraha hawada taagan wixii markaa dadku ay arkayeen bay ahaayeen laakiin wax ka sii waaweyn baaba imika halkii maraya dee baashan weyne aynu fuulle ee la idhaha dayuuradda dadka laakiin haddii waktigaa loo sheegi lahaa qaar badan baa laga yaabaa inay gaaloobiba lahaayeen wax lix boqoloo qof ama tuulo dhan qaadi karaa halkaa iska maraya haddii la odhan lahaa qaar badan baa la yaabi lahaa oo odhan lahaa taasi xaggey jirtaaba waxaa la sheegaya wax jiraba ma ahe wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziina wayakhluqu maa laa taclamuun halkaasuu ilaahay ku reebay waxaan idin siiyey baa ilahay uhi dameeraha iyo fardaha iyo baqalka intaba gaadiidna weydin yihiin waana ku xaragoonaysa waxaanaan abuuri doonaa waxaydaan garanayn hadda kuwaasay gaadiidka cerkuna soo gelaya intaasoo dhan isku wada dar la aayaatin liqowmin yacqiluun marka halkaa waxaad ka aragtay caqligu doorku ku leeya diinteenna caqliga ma xidhxidhin islaamku manuu xanibin laakiin waxaa la doonayaa caqliga in la isticmaalo sida ugu wanaagsan loo isticmaalooo meeshiisa uu ka howlgaloo daliilkana uu daba socdo oo aanu daliilka diidin caqligu caqliga iyo way iskaashanayaan cilmigu cilmiga samaawiga iyo caqligu way iskaashanayaan aayadaha qur-aanka iyo aayadaha kownigaaba caqligaa lagu fahmaya idan diintani waa diin اlfikri wاlcaqli wاlfidra wax markaa aynaan dhaafi karayn oo halkaa aad ka aragtay towxiidka ilaahay iyo cibaadada ilaahay inay ka tahay altafakuru fii aayaat illaahi alkowniya aayadaha ilaahay caalamkan inaynu eegno waxyiguna in fara badan ayaa uu ka hadlaa culimmaduna had iyo jeer waxay idhaahdaan cibaadadu waa anwaac cibaadada ilaahay nagu addoonsaday waa noocyo minhaa maa yusamaa bilcibaadati saamita waxaa ka mida cibaado la ydhaahda cibaadada aamusan cibaadada aamusan sidii aynu usoo sheegaynay almaradu saamit cudur aamusan baa jira cibaado aamusan baa jirta cibaadada aamusani waxa weeye atafakur in laga shaqaysiiye maskaxda iyo caqliga iyo garaadka ilaahay ku siiyey oo aad ku jahayso halkan waxyigu aadka u tilmaamayo aayaadkan qur-aanku ka hadlaa aad buu qur-aanku marka inaad caqliga kuwaa ku howlgeliso oo fikirkaagu ku jahaysnaado ibaada la ibaada aamusan qowlkii baynu ka hadlaynaa ficilkii baynu ka hadlaynaa laakiin caqligaa laga hadlayaa tan abu sulaymaan adaraani imaankaasi wuxuu lahaa imaamkaasi inii la akhruju min manzilii famaa yaqacu basarii calaa shayin ilaa ra'aytu llaaha calaya fiihi nicma walaya waliya fiihi cibra mar gurigayga ka baxo oon dalkaa iyo dadkaa eego waxaan arkaa nicmo shay kastoon eega inaan nicmona ka leeyahay oo nicmo nicma ay igu jirto cibrana ay igu jirto markaan saa uga fikiro wixii aan saa u eegaba dhirta dhulka cerka wax walba nicmo iyo cibra ku jira buu waa raggii fikiraya imaamkii weynaa xasan albasri waxa uu leeyahay tafakuru saacatin khayru min qiyaami leyla inaad ma mar keliya saacad inaad saa u fadhiisato aad maskaxda ka shaqaysiiso oo halkan ilaahay inoo tilmaamaya adeegto saacaddaas waxay ka fiicantahay ka fadli badan tahay habeen dhan inaad cibaadaysato ood cibaado kale u taagnaato mar kale wuxuu ihi alfikratu mir'aatun turiika xasanaatika wa sayi-aati cibaadadan saamitkae caqliga laga shaqaysiinayo la howlgelinayo waa muraayad ku tusi karta wanaaggaaga iyo xumaantaada sufyaan ibnu cuyeyna isaguna muxadikaasina wuxuu lahaa alfikratu nuuru yadkhulu qalbak sidanoo qur-aanku inoo tilmaamaya in loo fikiro arrimahan la eegaa waa nuur dadka qaarkood inu ilaahay quluubtooda uu geliyo majaalaat الtafkiiri fi اlumuuri taaliya meelaha daliilkeenna iyo diinteennu ayna fareen in caqligu ku cibaadaysto oo laga fikiro waa meelahan soo socda tan aynu arkayna alaayaat aayaat اllahi اlkowniya aayadaha ilaahay caalamka ka muuqanaya cirka dhulka badaha buuraha xayawaanka tabaaraka اladii jacala fi الsamaaءi buruuja cirka eeg iyo xidigihiisa wa huwa اladii jacala اleyla wالnahaara khilfaة liman araada an yadakara aw araada shukuura aayaat اllahi sharciya aayadahan qur-aanka aynu ka akhriyayno waa majaalaat tafkiir meelaha fikirka inooga baahan ha ku xisaabtami intee oo xisbi baad dhammaystay intee oo suuradood intee oo jus laakiin waxaad ku xisaabtantaa inteebaad ismaqlaysay inteebaad macnahooda fahmaysay inteebaad dhadhaminaysay taasaad ku xisaabtamaysa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun qur-aanka nebi maxamedow waan kugu soo dejiye dadka u fasir iyaguna ha ka fikireen walacallahum yatafakkaruun takwiin linsaan majaalaatu tafkiir meelaha aynu ka fikirayna waxaa ka mid ah adiga laftaada se saad u abuuranta adiga laftaadaa cibro dhan ah cashar dhan ah casharna waxaa kuugu fiican tusaalaha adiga lagaa bixiyo laftaada haddii mucalinku cashar kuu sharxo adiga saambulka ama tusaalaha uu kaa dhigo ta ugu wanaagsan weeye wa fii anfusikum afalaa tubsiruun wabiyadaan idinku sarkaynin baa ilaahay min acjabi makhluuqaat buu ka mid yahay insaanka iyo habka u abuuran yahay waxyaaba ugu cajiibsan weeye alkaa'inaat alxaya noolaha kale adduunka inagu weheliya intee leeg baynu ka noqonayna haddaynu bani aadamka nahay noolaha inagula nool adduunyada intaynaan arkayn baaba ka badanba intaynu arkayno wamaa min daabati fi اlardi ila calى اllahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullu fii kitaabi mubiin oo adiga arkaya halkana ilaahay daabadii wuu ku soo qaadayoo wabaha fiiha min kulli daaba xayawaanaadka cajaaibka badan qaarkood baad qori moodeysa ilaa u dhaqaaqo kuwa bixaarta badaha u badnaadeene siduu u jiifeed qori u moodeysaabuu dhaqaaqaya ood noloshiisa waxaa ka mida tafkiir atafakuru fii xaali dunya baashan aynu u adduunyada soomaalale iyada laftigeeda qur-aanku waxauna leeyahy fikira oo oh, hadda iyada ka fikira dadku way dhex boodayaanoo way u اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار النبات إلى آخر الآية آية دير سورة الحديد أخر bal hadda halkaa eega iyo waxay baashaas ku dambaynayso majaalaatu tafkiir waxaa lixaadoo ka mida axwaal alumam asaabiqa ummadihii naga horreeyey xaaladooda afalam yasiruu fi اlarضi fayanduruu kayfa kaana caaqibaة اladiina min qablihim damar اllaahu calayhim walilkaafiriina amaaluha gaalku dhanku doonaba ha u boodee kuwii horuun eegabaa ilaha casharada kuwii hore u dhigay ayuunbuu kana ilaahay ku soo wadaa idan waxaynu arkaynaa waxyigu in wax badan ina tuseeoo u baahan sirtiisa iyo xikmaddiisa inaynu qaadano qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yatakhidu mid samaysanaya min duuni illaahi inta ilaahay ka sokaysa andaadan ilaahyaal yuxibuunahum way jecel yihiin ka xub sida ilaahay loo jeclaado ama ay ilaahay u jecel yihiin waaladiina dadka ilaahay rumeeyey ashaddu iyaga ayaa daran xuban lilaahi jacaylka ay ilaahay jecel yihiin walow yara aladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeye haddii ay arki lahaayeen maxay alcadaaba cadaabka aakhira iminka hadday indhaha saari lahaayeen lacalimuu ayaa ku jirta iyana soo qadari waxay ogaan lahaayeen id yarawna alcadaab cadaabka aakhira markay indhaha saaraan waxay ogaan lahaayeen ana alquwata lilaahi jamiica awoodoo dhan inuu iska leeyahy wa ana allaha shadiid اlcadaab ilaahay cadaabkiisu inuu daran yahayna way ogaan lahaayeen waxaa halkan ilaahay uu ka warramayaa cibaadooyinka qalbiga waxaa ka mid ah jacaylka jacaylku dee waa noocyee maxaba shafqiya maxaba shawqiya maxaba itibaaciya jacayl iska naxariiseedoo dadka gacalka isjeceliya waladka iyo waalidka waa maxabo cishqiga ku salaysanoo da iyo dumarka dhex marta ama qofkuba adduunyada uu jecelya iyo maxabada gaarka ah ee halkan lagu sheega loo yaqaan almaxaba asharciya aw alitibaaciya jacaylka ku salaysan raacitaankaaga naftaada aad ku qasbayso eed ogolaysiineyso marka cibaadooyinka qalbigu jacaylkaasina ka yahay qofkana iimaanku kaba dhabaha ilaa uu jeclaado ilaahay iyo rasuulka iyo diinta wixii ka soo hadhay o dhan uu ka jeclaado qofka intaad jeclaadaana macaankii iimaanku helay kii kalena iimaanku kuma degina safmarbuu ku yahay marka halkan ilaahay wuxuu ku xusay jacaylkii qaar la ambaday oo sanam iyo qori iyo loox waxay caabudaan ayay jeclaadeenay leeyihiin sida ilaahay loo jeclaadaynu kan inagu u man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaah siday ilaahay loo jeclaaday isku dayayaan waxay caabudaan inay u jeclaadaan way iska oohinayaan way iska ilbaysiinayaano waxay leeyiin ka waynu jecellaynu caabudno sida ilaahay loo jeclaado laakiin dee ilaahay baa quluubta oga wuxu uhi waladiina ashaddu xuban lilah dadka ilaahay rumeeyey ayaa jacaylkooda ilaahay jecel yihiin uu daran yahay oo kuwaa uu ka daran yahay taana daliil bay leeday daliilkeedu waxa weeye de waxay u quurayaan jacaylka ilaahay wax kasta oo kuwaasi aanay u quurayn nafta iyo maalka ayay u quurayaan bal xaggee laga helayaa gaal yidhi midaan caabuday baan jecelahay oo naftiisa iyo maalkiisa u quuraya lama helayo iimaanka qofka ayay taa waxay sheegaysaa jacaylku ilaahay u qabo weynaantiisa waa kaa jihaadka galaya ilaahay daraadii u dhimanaya laakiin kaa kale wuxuu doonayaa inuu noolaado astaamahay ka idan marka aayaadka aayaddu si ay isu qabato tarkiibkeeda waxaa loo soo qadarayaa laba eray si ay laqbadu ama macnayntu u suurowdo walow yaro aladiina dalamuu mafcuulka u yaalla alcadaabadaa dambe weeye ayay ku tanaasucayaan labada ficil walow yaro aladiina dalamuu alcadaaba id yarawna alcadaaba ereyga alcadaaba baa labada ficilba u baahan yihiin yaraa iyo yarowna labada way u baahayin kuwaasi dulmiga sameeyey hadday cadaabka aakhiro ifkan ku arki lahaayeen waxaa halkaa ugu dambeeya maxaa jira lacalimu baa markaa halkaa soo gelaysa si loo helo lowda jawaabteedii waxay garan lahaayeen id yarowna alcadaaba lacalimu waxay garan lahaayeen dheh ana alquwata lilaahi jamiica marka macnuhu waxaa weeye gaalka halkan ka boodboodaya kibray ee aakhiradda fire ilaahay diiday cadaabka aakhira haddii labada indhood loo saari lahaa maanta wuxuu si dhaba ah u ogaan lahaa awooddu inay ilaahay ku ururto oo aanu isagu itaalba haynin ilaahuu caabudayaana itaal haynin taasay garan lahaayeen ila waa indhowgarade waa itusoo itaabsii baa laydhaha marka waxa dafiraadda ugu wacan waanu arkayn hadduu imika arki lahaa siduu adduunyada u rumaysaybu cadaabkaana u rumaysan lahaa iyo awoodda ilaahay walow yara الذiina ظalmuu اcadaaba lacalimuu id yarawna اlcadaaba ana اlquwaةa lilahi jamiiعa وana اllaha shadiid اlcadaab wallahu subxaanaه wa taعala aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu waالsalaamu عalى rasuuli الlah وعlى آlihi وأصxaabihi وman waalaah allahuma اnfacna bima calamtana وcalimna cilma yanfacuna wزidna cilma waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo lix iyo lixdan min suurati albaqara qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi id wakti nebi maxamedow ka sheekeeyo dadka uga waran tabara'a ay ka beri noqdeen ay ka gacan taagteen aladiina tubicuu kuwii la raacay ee la dabagalay ee gaalada ahaa min aladiina kuwii bay ka beri noqdeenay diideen itabacuu raacay oo yidhaahdeen balaaya ayaa raacdeen wa ra'aw labada qoloba cadaabkii bay arkeen wa taqaacat waxa go'day bihim iyaga alasbaab alasbaabu bihim xadhkii xidhayaa go'ay waqaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen ittabacuu raacay ee dabadhilifkii baa odhanaya low anna lanaa kara hadduu noo sugnaan lahaa noqod adduunyadii lagu laabto ayaa fiicnaan lahay fanatabara'a minhu kuwanaanu annaguna dafiri lahay inaanu diidi lahay inaanu ka beri noqon lahay kamaa tabarau minna kamaa tabara'uu mina siday imika iyaguba noo diideenay nooga gacan taagteen kadaalika sidaasuu yuriihim اllah ilaahay baa wuxuu tusinayaa acmaalahum camaladii ay soo sameeyeen adduunkii xasaraatin calayhim iyadoo murugo iyo ciil ku ah wamaa hum bikhaarijiina min annaar manay noqonin kuwa naarta ka baxaya cudurrada dhaca ee aayaadkan ilaahay uu nooga digayo ee ummadaha baabi'iya ilaahay iyo aakhiro seejiya waxaa ka mid a ah nacamlanimada dad waaweyn oo ilaahay caqli siiyey oo wixii ay aaliyadii ama agabkay wax ku maamuli lahaayeen wax ku hogaamin lahayen naftoodiiyo ummad kaleba cadilay asaabahum maa yusama ataxajur اcaqli caqligii baa ka xidhmay caqligoodiiba cid amaahiyeen ceeb ka weynina ma jirto qof ilaahay oo caqli ka dhigay oo mutasarif ahoo dareemayaashiisii u hagaajiyey inuu caqligiisa cid amaahiyo ceeb weyn bay ku tahi waa ta aynu nihi waa dabadhilif qofkii cid buu dabagalay sida soo sidaa iyo sidaa ma aha waa qadiyadda lagu yaqaano xoolaha iyo xayawaanka quwa almufakira ma laha laakiin iyagu talqiin bay qaataan iyo istijaaba xayawaanka qeybta maskaxda quwada mufakerada la ydhaa ma leh ee insaanku ula dheeri ee uu had iyo jeer markaad waxu sheegto su-aal ku weydiin karo maxay saa ku noqotay maxaa saa u yeelaya wixii ma jiro marka ummadaha had iyo jeer waxyaabaha baabiyey ka midta jeer dadkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka soo dhexbaxayna cudurkaasi wuu haystay wa innagaa ku arki doona aayaddaa soo socota ee boqol iyo toddobaatan iyagoo le me aabbayaashayaanu iska raacaynaayo diin kale eegi waxba fikiri mayno caadada iyadii ba ceebtaasi maalintay aada u sii muuqanaysaa waxa weeye maalinka qiyaamaha la yimaado ayaa kii dadka duufsaday iyo kuwii dabagalee dabadhilifka u ahaa ee u nacamlaynayay ee iyaga laga dhex hadlayay waa la is-eedaynayaa waa la kala beri noqonayaa waa la kala firdhanaya waa la kala yaacayaa waxa la yidhaahdo jariimaddu ama hasiimaddu jabitaanku waxa uu leeyahay kala carar iyo isnacaybshiiyo guushuna waxay leedahay guushu iswaheshi bay leedahay farxadna way leedahay maanta waa la jabay ilaahay hortiisa dadkii yimidee diin la ku dhaadhacay way jabeen marka bal dadka haddaba xaaladdaa u sawiroo wixii ciddaba dhilifu noqon lahaa si uu maanta u xoroobo dadka usii dig id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina tabacuu waa ficil musamaaha iyo mid majhuula shantan aayadood lix jeer buu soo noqonayaa ereyga tabica marba si uu u yaalaba ilaa aayadda aan kuu sheegay boqol iyo toddobaatan lixda aayadood isdaba yaalla ma shanta aayadood lix jeer buu ereygu soo noqonayaa siduu ilaahay ugu nuuxnuuxsanaya subxaana wa tacaala uu inooga dhaadhicinayo kuwii la raacay baa diiday kuwii raacay yaa la socoteen yaa sheegaysaan xaggaa nagu dabagasheen idinma naqaano kala fardhasaa ka dhacay miimka xejista bay idhahda kuma aqaano iyo maya sumaad maqal miimka xejista qolada qolaad jir bay dha miimka xejista ar meeshaasuu miim ka dhacay waaya wataqaacat bihim اlasbaab xarhkiisu hayaa go-ay ilaa xarigu xarig muu hayne xarig inkaa qabuha xarigu wuxuu ahaa xarig maslaxadeed iyo xarig liito oo diin la-aana in yaroo adduunya adaa lagu wada socday oo la kala intifaacsanayay xarigga iimaanku ma go-o alcurwaة اwuqa baa la idhaha waqaal ladiina tubicuu waqaala aladiina tabacuu kuwii haddaba iyagu dabadhilifka a ah, wax raacay baa waxay yidhahdeen intay murugoodeen low ana lanaa kara miyuu noo sugnaada noqon lowdan xarfu tamani baa la idhaha tii jawaabta u baahnayd maaha ahay ah arwaxa wanaagsanaa la in ifkiina lagu celiyo ifkiina lagu celiyo fanatabaraa minhum kamaa tabara'uu mina waanu ka durki lahayn siday iyaguba noo diideen ay nooga durkeen maanta waa waxay ka mid tahay waxyaabaha caqligaabnaanta in aragtidaadu ay dheeraan weydood garan weydo waxaad ku jabaysa iyo waxaad ku guulaysanayso qofkan muminkaa ilaahay siduu u rabeeyey waxa loo sameeyey u rabaysan yahay inuu garan karo akhrii karo mustaqbalka isagoo ka duulaya waxyiga dabeetana kaa waa lagu jabaa kaa waa lagu horumaraa markaa wixii wanaagsanaabuu isla doonanaya u dooranaya saasuu ku liibaanaya waxaa kalifay kadalika yuriihim اllahu acmaalahum xasaraatin calayhim wamaa hum bikhaarijiina min annaar camalkiibaa midna aakhiro lagu farxaa midna waa laga naxaa awliyada ilaahay wuxu uhi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun murugo iyo cabsi ma leh kuwana camalkoodii wuxuu ihi camalkiibaa la tusiyey isagoo murugo ah beyjka lasoo kala bixiyo ama safxadda bogga lasoo rogo kitaabkoodaba waa naxdin kii kalena waa naxdin kii kalena waa naxdin guuri ma jirto idan halkaa waxaynu ka aragnay anna litaqliidi adraaran waxaan la idhaahdo daba socodnimadu inay leedahay dhibaatooyin aad u badan muslimkana mushkiladda haysataa waa tan ilaahay ka warramaya maanta ummadda islaamka ah madaxdooda iyo raciyadoodaba midhkan qur-aanku uu ka degaya tabaciyada atabaciyat alacmaa daba socodka indhahala kaasaa dadkii baabiiyey xaggaasubaa la sii eegaya gaalkii muxuu yidhi gaalkii mayn la ogolaaday gaalkii maxma soo wadaa gaalkii maynaag jooga ka markaa ise soo agtaaga gaalku ama ummadaha shisheeye waa mucazazun mukaram mid markaa dee sharaf hele weeye ayabtaquuna cindahum اlciza faina alcizata lilaahi jamiica ilaahayna dadka uu canaantay wuxuu ma kuwaas ma kuwa ilahay nacdalabe cisi ka raadinayaan marka dhibaatooyinka uu leeyahay qur-aanku uu ka digaya adaba socodnimadu waxaa ka mid a ah cadamu tanmiyati اlmawaahibi aw idcaafuha ummaddan ilaahay mawaahibkuu siiyey ilankaasi inagama mawhibo badne waa insaan ilaa insaan adigu weliba diin baa dheerta mawhibadii wuxuu ilaahay ku hibeeyey ee arin lahaa ee adduun lahaa ee waddan lahaa tii baa markaa noqotay mid aan laga faa'iidaynin oo cadilan waxaa ka mid a ah alibticaadu can اddiin waa asbaabta dhibaatooyinka uu reebay daba socodkaas in diintii laga durko ila diin maaye markaad isaga daba gasho diinlaawe oo dabadhilifkan u noqoto diintii baad ka durkaysa waxaa ka mid ah dararu nafsi aw اljasadi dadkii iyaga dabagalay naf iyo jirtoona uma noolaa qaar sine iyo xaaraan qaar daroogaa dishay qaar fikir fikir say u fikirayeen bay waasheenoo istrasiga ku dhacaoo naftoodii ay noqotay mid faariqa oo maran dabeedna waa iska wada dhimanayaan ama way isdilayaan adararu alakhlaaqi akhlaaqdii baa baaba'day mar haddii kaa la dabagala gaal gaalku wuxuu u taagan yahay wax kasta oo xun inuu qodo dabeetana ka jibba keeno marka akhlaaqina dhibata marka waxay isweydiin la si aan uga feejignaano asbaabta keenta waa maxay tabaciyadan ama taqliidkan daba socodka ummadaha shisheeye ee indhala-aanta ah waxaa ka mid ah aljahl khusuusan ashabaab qofkoon diintiisa aqoon u lahayn waayo qofku markuu diintiisa aqoon u leeya ilaahay yaqaano aakhiro yaqaano waxa laga doonayo u yaqaano wuxuu ka jabayo yaqaano waxyigan dhegaysanayo akhriyayo dee la mid noqon maayo ka jaahilka ah waxaa ka mid a alragbaةu fi اlamn wاlistiqraar dadku waxay arkayaan meelahay joogjoogaan wax ka dhacdhacayaan dabeetana gaalku in yar buu samaystayoo in yaroo nabadgelyo u eg daahirka ka nabadgashan ayuu isku hagagaajistay markaasay leeyiin halkaasaaba nabadaba meesha iyadii waa waxba isku haysto dhibiila ka duulayae war halkaa nabadda ayna geey halkaasaa la iskaga noolaan karaya war maxaa ku keenay dee meel kaloo nabada baynu weyn halkan unbaa dabada la dhigi karaya anigii ciyaalka wa amni markaa wakti koobana alraqbatu fi lxoriya dad badan baa waxay jecel yihiin inay xor noqdaan oo diinta iyo takaaliifta iyo xilka la saaray iyo cibaadada iyo waxan ayaabay dad badani ka baxsanayaan liishbaaci الnafs wاlghariiza si qofku u dhergiyo baahida nafta halkee baahashan laga dhergin karayaa buu leya wallahi gaalkaa in la isag taago oo khamriga iyo sinada iyo hadalka iyo waay wixii xunaa meesha lagugu diiday o dhan halkaasaa laga dhargaya waa asbaabta keenaysa in dadku kuwa ay u galaan waxaa ka mida alraqbatu fii lafdi اlandaar dadka qaarkood baa jeclaanaya in si iyaga loo arko oo isha dadka ay u soo jiitaan kuwa ay ka agdhowaadaan qilatu tarbiya wa tafakuk اlusr dadkii oon lasoo rabaynin iyo qoyskoo burbura arrimaha keenaya weeye in iyaga in la daba qoys waalid wanaagsan oo aabbiyo hooye ah oo diinli gacanta ay ku hayaan ubadkooda oo intii ay kobcayeen ay soo barbaarinayeen sida geedka ah dee halowga ilaahaybaa haye inta badan wuu hagaagaa wuu hagaagaa laakiin caruur aabba iyo hooye bannaanka ay ku sii daayeenoo cidlo laga helay dee waa la garan karaya halkay marayso waxaa ka mid a asbaabta keeni karta tabaciyadan indhahala muraafaqatu اlasdiqaa asuu saaxiibba xun oo siiba da'yartu ay daba galaan qof weyn laftiisu hadduu saaxiib xun raaco halaagsan waxaa ka mid a ah arrinta wuxoo dhammi ku soo ururayaan alixsaasu binaqsi shaksi qofkiioo isagu aan isku kalsoonayn qofku ama ummaddu nuqsaan bay dareemaysa nuqsaan baa ayuu qofku had iyo jeer aragto qof daba socda cid kale nuqsaan buu dareemayaa isagaan isku kalsoonayn kadibna wuxuu leeyahay waxay u baahan naftaadu inaad kabto wixii lasoo qaadaba dee inagu iskuma filin dee kaasaynu u baahannahay dee anigu sidan ma ihi markaa naftiisiibuu qofkani nuqsaan ka dareemaya waxaa ka mid ah ataaur biwasaa'il اiclaam agabkan raggu samaysta ee wax la isku baahiyo ee saa loo soo daayey ee aqalkaaga iyo meheradaada bilaa idanka ku soo gelaya oo arrimaha keenaya in ummaddu ay sidanoo kale noqoto dhaqan aan dhoofin soomaad maqan dhalinyaradu waxay dhahaan kaa yari waa dhaqan aan dhoofin waxay uga jeedaan dhaqan celis weeye laakiin dabadda muu tegin ee halkanuu dhaqanku kaga lumay bay kuleeyihin isagoo halkan jooguu dhaqanku ka lumayoo markaa isagoo halkan joogu dhaqan celis u baahan yahi marka dhaqan aan dhoofin bay kusoo gaabiyeen ilmahaagii wuu kula joogaa wuu yar silan yahay boolunbaa ka maqan marka iclaamkaasaa laga helay halkaasaa laga qaniinay waxaa ka mid a ah wujuud waqt اlfiraaq wakti gaab banaan oo ilmihii aanu waxba baranayn shaqana waa daayar siiba marka qofka baniaadamka rag iyo dumar iyo eh, madax iyo racyad iyo dhalinyaraba hadduu waktigu ku soo banaanaado dee waxa xun walaaqayu garabka qabsanaya waxaa isweydiin la maxaa cilaajahoo eh, dawo ah haddii cudar la sheega dawaa jirta dawaduna dee diintan waxaa dawo u ah diini dadka in kor loo qaado iimaankoodii iyo dareenkoodii diiniga aha in lasoo toosiyo oo dabeetana xumaantooda waxa uu ka siqsiqi karo waxaa ka mid ah caruurta in had iyo jeer muraaqabo lagu sameeyo gacanta lagu hayo saaxiibo wanaagsan loo dooro iclaamka dadka gacanta ku hayaana ay xil iska saaraanoo iyaguna ay wixii xun ka reebaan wixii wanaagsanna ummadooda u soo daayaan idan waxaynu u baraarujinaynaa masaladan waa mushkiladda ayna haysataba ummaduhu way isweelaraan dalkaa layska weeraraa dunyadaa layska weeraraa dadkaa layska weerara lakiin intaa waxaa kasii daran caqliga layska weeraro haddii qofka caqliga laga qabsado isagoo kula taagan buu dalkana bixinaya dunyadana wuu bixinaya dadkiisana wuu bixinaya wax walba wuu dhiibayaa ila waa la xadaye caqligaa laga haystaa marka meelaha layskaga duulo cuquusha u daran waana kaa qur-aanku ka digaya nebi maxamedna wuu dhaartay latattabicunna sanana aladiina min qablikum wallaahi inaydin raaci doontaan buui kuwaa gaalada ah way idin raaci doonta hadday godka maansacagalayda cidhiirigaa galaan idinkuna way idinka dabageli marka si ummaddu usii jiri karto diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda laabudda min alxadar min haadihi tabaciyati اlacmaa daba socodkan iyo daba dhilifnimadan indhahala waa inaynu aada uga feejignaano qaala اllahu tacaalى ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo kuluu waxaa cuntaan mima fi اlardi waxaan dhulka dhexdiisaa cunaa yaa ayuha اnaas cafwan yaa ayuha الnaas dadow kuluu cuna mima fi اlardi dhulka dhexdiisa waxa ah xalaala طayiban isagoo xalaalidiina oo macaanoo wanaagsan walaa tatabicuu ha raacina oo ha raacraacina khuduwaati shayaan shaydaanka tallaabooyinkiisa innahu lakum caduw mubiin shaydaanku wuxuu idin yahay cadow cadaawadda caddaystay inamaa yaamurukum wuxuu idin farayaa shaydaanku bisuu'i waxa xun iyo walfaxshaa'i foolxumada wa an taquuluu iyo inaad tidhaahdaan cala allaahi rabbi inaad ka sheegtaan maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn inaad ilaahay ka sheegtaan oo ka faalootaan oo ka warisaan halkana rabbi waxa uu xusayaa cibaadooyinka suuraddu dee cibaadun bay ka wada waramaysaa eh? qayb kaleo cibaadooyinka ka mid ah iyaduna in xalaasha la cuno waxyaabaha ilaahay lagaga amar qaadanayo waxaa ka mid a in xalaashana la cuno xaaraantana la iska ilaaliyo dadka la shaydaanka iyo kuwa uu duufsaday waxyaabahay dadka ku halaagaanna waxaa ka mid a xaaraanta cunisteeda oo qofku markuu xaaraanta cuno wuu sunoobaya aayadaha dambeaynu ku arki insha alla iyadoo ilaahay soo celinaya haddana waxyaabahay carabtu caanka ku ahaayeen bay ka mid ahayd inay xaaraanta isticmaali jireen sidaynu aayaddaa soo socota ku arki doono ee boqol ama saddex iyo toddobaatan taqriiban xaaraantaasay jireen oo kuwa qur ilaahay uu ku diiday uu ka yahay dadka xoolahoodaa la cunaya baktigaa la cunaya doofaarkaa la cunaya waxaasoo dhan fi lxalaali maa yugni can ilxaraam xalaashii baynu haysanaayo aynu kaga maarmi karna xaaraanta markaad eegto caalamkan aynu ku nool ku noolnahay waxa xalaasha ah iyo waxa xaaraanta ah xaaraantu wax yar bay noqonaysa waxa xalaashiina aad buu u fara badan yihi waa jannadii nebi aadam uu gebigeeda wada haystay ee wada xalaasha u ahayd iyo geedkii oo kale markaad soo wada tiriseed soo wada eegto waxa tasarufo waxa dhaqdhaqaaqa waxa dal iyo dadba yaalla xalaashu aad bay u badanta midhka yare xaaraantumalasku dadka u calaamadiye kolka aayaddu ha ahaato a ku soo degto sababtu ha ahaato nimankii carbeed iyo nimankii yuhuudeed laakiin waa caam yaa ayuha nnaas dad oo dhan aayaddu waxaa kaley tilmaamaysaa masalooyinka farcigaah in gaalka lagula hadli karo oo isaga laftiisa lagula xisaabtamaya aakhiro masalooyinka farcigaa ah waxaynu uga jeednaa dee iimaanka wixii ka sokeeya islaamnimada waa masale khilaafiya fii cilmi usuul oo gaalka ma wuxuunoo laga doonaya inuu ashahaato mise soomkii salaadii xalaal cunkii waxaasoo dhan waa laga doonaya intoo dhan waa laga doonaya intoo dhanna sameeda wuu ku jiraa laakiin markay fulin noqoto ashahaadada ka bilow baa la leeyahy ilaa kama ansaxaya wixii kale kuluu mima fi lard xalaala ayiba xalaalan oo qura ilaahay kumuu dayna ayiban buu raaciyey sidaasay tahayoo ina alkobfa yatbacu اlxaraam qawaacidkay ka midta xumaantu xaaraantay la socotaa dayibnimaduna xalaashay la socotaa sidaa daraaddeed wax kasta oo xaaraanihi wuu yahay caafimaadku wuu yahay dhaqaaluhu u yahay dhinac walba marka laga xaaraantu way xunta waxaa loo xaaraantinimeeya xumaanay leedahay xalaashuna wanaagay leedahay baa lagugu xalaalay marka odhan maysid waxaa iy waxaasitolo u wanaagsan yahay maxaa la iigu diiday wayuxilu lahum اayibaati wayuxarimu calayhim اkhabaaif marka xumaanta iyo xaaraanta wada socda hal mar ayaa shay ayiba oo wanaagsan dadka loo diidaa waidaa kaanat lilcuquuba markay cuquubo tahay wey sidii reer banu israa'iil hilirka geela iyo xaydha iyo caanaha iyo waxaa loogu diiday taasina cuquubay ahayd fabidulmi min aladiina haaduu xaramnaa calayhim ayibaat uxilat lahum waxyaabo macaan baa loo diiday gardarro ay sameeyeen baa lagu cuqubaynaya dib uunu raacdo intan aayaadku ay sheegi doonaan waa tan xaaraanta la tirinaye daraasadaha cilmigee lagu sameeyey mid walba waxa la soo taabto kii cunayey laftiisu uu soo taabtay xaaraantu inay xumaan leedahay xaqiiqo wey walaa tatabicuu khuduwaati shaydaani innahu lakum caduwun mubiin xaaraantood raacdo shaydaankaad raad guraysaa budulkiisaad ku taagantay iyo tubtiisa tallaabooyinku saa u qaadee uu ku horboodaya uu ku gacan haadinaya gacan haadiskaasuu kugu wadaa haddaba cararina ka daa haadaantii naartaad ku dhacee inamaa yaamurukum bisuuءi wاlfaxshaaءi wa an taquluu calى اllahi ma laa taclamuun الsuuء wاlfaxshaaء suu waa xumaanta faxshaaguna waa foolxumada sii weyn sida sinadoo kale iyo xaaraan cunka iyo inaad ilaahay ka warisood ka sheegto waxaanad garanayn oo ay iyaduna shayga loo yaqaano alqowl calى اllahi bigayri cilmi walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ina الsamca wاlbasra wاlfu'aad kulu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaad jahli kaga suganta inaad xukunto ama fatwooto ama sheegto diinta ka sheegto dembiyada waaweyn bay ka mid tahay kabaa'irta waxaasoo dhan shaydaanka xayaysiiya waxani wax xun weeye fidrada saliimkiia mid diin qofka caafimaad qaba ee aanu shaydaanku duufsanna uu diidi lahaa laakiin shaydaankaa burushaynaya oo xayaysiinaya oo qofka jeclaysiinaya wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaصxaabihi waman waalaah allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaahu min alaqwaali wاlafcaali wاlaaraa ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo toddobaatan suuraة اlbaqara qaala اllahu tacaalى wإidaa qiila lahu marka lagu yidhaahdo gaalada itabicuu raaca maa anzla اllah ilaahay qur'aankan uu soo dejiyey qaaluu waxay yidhaahdeen bal raaci mayno qur-aanka natabicu waxaanu raacaynaa maa alfaynaa shaygii aanu kula kulannay calayhi dushiisa aabbaa'anaa aabbayaasha iyo wixii aanu kula kulaniyo diinta haysteen baanu raaci alla wuu u jawaabayo wuxuu yidhi awalow kaana aabbaa'uhum ayatabicuuna aabbaa'ahum aabbayaashood miyay raacayaan low kaana aabbaa'uhum haddii aabbayaashood ay yihiin laa yacqiluuna shay-an kuwa aan waxba garanayn walaa yahtaduuna aan hanuunsanayn wa maalu ladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka u yeedhayaa ka maali ladii qofkii oo kaluu la mid yahay yanciqu u yeedhaya bimaa neef xoola ah oo laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an cod mooyaane iyo dhawaaq summun bukmun cumyun summun way dhagalaayihiin gaaladu oo xaqa ma maqli karaan bukmun way aflaayihiin oo xaqa kuma yeedhin karaan oo kuma hadli karaan cumyun way indhalaayihiin fahum laa yacqiluun waxbaba ma kasayaan marka intaa la ysku daro rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inagala hadlayaa bani aadamkii u abuuray diintana u keenay rasuulkana u soo diray buu qiimeyn saaraya dadkan haddaan la qiimaynin oo aan la dabagelin oo aan la miisaamin dee ma kala shaandhaysna xumbada iyo biyaha saafiga isku walaaqan oo isku isku dhex jira qiimayntana ilaahay baynu ka qaadanaynaa dadkuna iskuma jiraano way kala soocan yihiin ilaahay agtiisa waa kala duwayn umaduhu dadka saad ula dhaqmi lahayd qofka ugu ilbaxsan ee ugu aragti dheeri waa qofka ilaahay tilmaanta ka qaadanaya subxaana wa tacaala intaasoo quluubtii dadku ilaahay ka warramay oo dhaqankoodii buu ka warramay oo markay faqayeen hadalka is buu ka warramay bal warbixin ka weyn soo hel adugu nimankii gaaleed hadday mushrikiinta yihiin siiba mushrikiintii weeye kuwani kuwa kale yuhuudduna lamidunba ahaana marka laydhaa war qur baa soo degay rasuulna waa la soo diraye itabicuu maa anzala allah ilaahay waxaygan idinku idinku talagaleen raaca waxay odhan jireen maya maya waxaanu raacaynaa maa alfayna calayhi aabaana diintii aabbayaashay aanu kula kulnay alfa aabaana macnaa aanu kula kulannay wey sanam baanu kula kulannayo caado iyo dhaqan baanu lahayno soo jireen ahayo halkaa nagu ogaada caado la khilaafaa cadho allay leedahay bay odhan jire caadada la khilaafo allah cadhooda bay odhan jire wallaahu amaranaa biha ilaahay baa batanal faray baabay odhan jire haddaanu ilaahayna farin markaan xumaantan samaynayn muuna laayo oo wax naga qabto daliillo faasida wey waa tii aynu sheegayno caqligiiyo xidhxidhmay wey caqligoodaa ay xayireen ay xidhxidheen buu ilaahay baraarujiyey marka awalow kaana aabaa'ahum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun caqli ma jiro hanuunna ma jiro talow aabbuhu hadduu halowsay may raacayaan maya waxay ahayd aabbaha inay miisaamaan wuxuu samaynayo marka ay arkaan inuu khaldan yahay aabbuhu ay ka hadhaan <clears throat> waalid iyo madax iyo cidku maamusho midna xumaan laguma raaca iyo iyadoo ilaahay la caasiyayo laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq ayadda waxay daliil u tahay waxaa la yidhaahda caadooyinka waxaa la raaci karaa markaanay sharciga khilaafin alcaadaةu muxakama qawaacidda shantee shareecaddeena waxaa ka mida qaacido odhanaysa alcaadaة muxakama caadadu waa mid lagu xisaabtamayo lifaaq baa la raaciya ama waxbaa lagu ladhahada loo odhanaya idaa lam tukhaalifi sharca markaanay sharciga khilaafin had jeer marka la soo duulayo meelaha la soo galaa ka mid tahay caadadu iyo dhaqan dad baa imika mutacalimiin yidhaahdo waan nahay oo intay debadaha ka yimaadaan ayaa waxay dhahan nimayo annagu dee dhaqanka soomaaliyeed ma diidanine dhaqanka soomaaliyeed waa muqadas oo uu fiican yahay dhaqankan carabtun baanu diidanay dhaqanka carabtee lagu sheegayaana waa diintiiba macnaha carab uma jeedaana diintay durayaan marka ko kuwaa diidaysa maxaa ka mid ah de waxaa ka mid a ah maalan dee isqarqarintan iyo maradan weyna la gashada iyo dhaqankeennii hore inagoo wuxuu ahaa waa tusaale wuxuu ahaa inay inantu timaha tidcato oo ay timaha sii dayso weliba malaawa yaro kala duwanaainta sodohda ah iyo inanta sooma idhaa timaha waxaa sii dayn jiray hawlaha intoo la jidco sodahduna shardi waxaa inay madaxa dedo oo waxay odhan jireen malaa'igta ku nacdalaysa oo talo malaa'igtu inanta maxay u nacdali weyde <laughs> waa arrin iska dhoweyey ma og tahay kadibna waxay leeyihiin dabeedna garays baa la xidhan jiray oo dhinacaana naaskaa laga yaro banayn jiray dee intii usoo xidha anagu intii unbaa baanu doonayna intan iyo waxaa inta iswaafaqaysaa isqaawintay gaaladu isqaawinayeen marka halkaa xijaabkaa laga tuurayaa haddana dee luqadii baa loo soo gelaya wax walba luqadda soomaaliga inaga ilaaliya luqadda carabiga macalkitaabkii baa markaa la raacinaya waa tusaale idan markaa caadada hadday soomaali leeda iyo hadday carabi leeda iyo hadduu shisheeye leeya waxaa la raaci karaa markaanay sharciga khilaafin waxa muqadaska ah ee lama taabtaankii waa shareecada waa diinta islaamka laakiin maaha ummadaha iyo dhaqamadooda maaha marka taasina arrin aad iyo aad muhiim u awey ah dadku waxay idhahdaan diinta iyo dhaqanka soomaydaan arag iyadoo labadaa la isku lifaaqayo diintu iguma fillay ka dhiganta ee dhaqanka soomaaligana waa in lagu lifaaqaa war waa diinta aynu raacno diinta aynagu filan waradiitu lakum ulislaama diinan lianna diina maa yudaan diintu waa dhaqan dhan walba dhaqan bay ka tahay dowladday dhaqan ka sharciga oo qoyska oo dharxidhashada oo dhan walba idan markaa haddaad tidhaahda diinta aynu raacno dhaqan iyadaa ku ah way kugu filantah marka wixii dhaqankeenu ka waafaqsanya sharciga ha sax wey laakiin dhinac walba marka la eego nolosha magaha nidaamka qoyska habka la isu guursado habka dharka loo xidho sida dadku u wada mucaamaloodaan qabaa'ilku mid walba waa la shaandhaynaya maxaa shareecada khilaafsan maxaase waafaqsan ka carabtuna waa saas oo kale ma odhanayna siday carabtu u tukato un deh loo tukado ninbaa dabadahaasu ka yimid oo ninbaa ku yidhi saaxiibkiya waar dee salaada hagaaji intaasoo meelood baad jabaysee adeer carabtu saasubay u tukataabu carabta annagaa ka nimoo kaaga dambayne marka qofkii qalad buu fahmay diintiin carabta laga qaadanayaa buu fahmay almuhim meelaha la iska duraya aynu baraarujinayna casrigan aynu marayno idan markaa caqligii inuu xidhxidhnaado kuwii horena waa laga diiday innagana waa la inaga diiday cidnaba looma ogola mid jaahil iyo mid mutacalina toona qofku caqligiisu isticmaalaya sidaa daraaddeed waa inuu idhaahda waxaas maxay saa ku noqdeen haddii daliiloo keeno sax haddii kaleba inu iga jooji wuxuu ilaahay tilmaamay subxaana dadkan la dabagalay ee aqliga la mooday bal halkay taagan yihiinba marka caqligani cilmiga samaawiga uu waayo cidladu ku dhacayaa buu ilaahay noo sheegaya caqliga yare bani aadamka hadduu qofka bani aadamkaa caqligu ku filan yahay oo cilmigan samaawiga uu ka maarmayo ilaahay uma keeneenba rusushana muu soo direen waxyiganna muu soo dejiyeenba laakiin caqligan ilaahii abuuray ayaa wuxuu og yahay waxa kabaya ee qurxinaya ee jihaynaya inuu yahay cilmigan samaawi ah waa arrin dhaba wey cuquusha maanta cilmigaa samaawigaa weyday waa cajiib nin baa wuxuu ihi qolyahan maadiga aada ugu talax tegaya muddaan maadiga baranaya buu waa nin digtoor ah oo baaxifa ayaan buugaagta daba sidi jiray buui waa dadkeenna dabadaha ku nool bugaagtaasaan daba sidaayo dee khibraddiisaan ka faa'idaysanayaa lixdan sannadood buu isagu waxaan ku soo dhex jiray anna b h d dii baan wadaayo baxigii baan la wadaa cishadii dambuunbaa sidaan u daba socday ninkaa ugu daba go-ay macaa salaaddii uga tegey ayuun baan arkay buu hi ninkiio intuu xamaamkii ka soo baxay dabadiisa waraaqa miidhan ku nabay oo show saxaradii ayuu si uu nigiskaiyo waxooga yara hagaajiye waraaquunbuu ku nabo u la soo kacay dabeetna saasaanu eego waxaan ihi ninkaa dabadiisa hagaajin kari waayo wallaahi inaanu cilmigaaga iyo dhaqankaaga hagaajinay maalintii baan kasoo dhoofay bu kani waxba yuu kuu sheegin waxnaha la baxsiinoo waan iskaga imid bu waxaynu uga dalaysanaynaa caqliyaddu hadday cilmi weydo waxay u celinaysaa saa ilaahay uu ka warramay wamahalu ladiina kafaruu kamahali اladii yanciq markaa mudaaf baa la soo qadaraya si ay mushabaha iyo mushabahu bihigu isu qabtaan wamalu daaci aladiina kafaruu kuwa gaaladaa ka u yeedhayaa gaalada ka u gacan haadinayaa ka maali ladii qofkii oo kalu la yahay yanciqu u baaqaya bimaa laa yasmac xoolo aan maqlayn marka waxaa lasgu laysku shabahayaa ka xoolaha u yeedhaya geela u yeedhaya iyo ka gaalka u yeedhaya labadaa isshabahaya waa labadaa ilaa ducaaa wanidaa bal neefka xoolaha dee marka loo baaqo labadaasunbuu fahmaa dhawaaq laakiin ma garanayo erayada macnahooda neefka xoolihii codka bowbowiisu maqlaya sumun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum wixii idin siinay kiisa wanaagsan washkuruu lilaahi ilaahay u mahadnaqa in kuntum haddaad tihiin iyaahu tacbuduun keligii kuwa caabudaya inamaa xarama calaykum ilaahay wuxuu idinka xaaraantinimeeyo idinka mamnuucu idiin diiday almeytata baktiga wadama dhiigga wa laxma alkhinsiiri iyo hilibka doofaarka wamaa shayna wuu idiin diiday uhilla bihi lagu gowracay ama loogu dhawaaqay bikayr illaahi cid aan ilaah ahayn magaciisa lagu gowracay faman idura cidda loo dhibaato geliya u baahata kayra baaqin walaa caadi isagoo aan labadaa midna ahayn oon xadgudbaynin qofka u baahda falaa ima calayhi dembi dushiisa ma saarna ina allaha kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafo oo naxariista subxaanahu wa tacaala mar kaleu ilaahay ku soo noqday uu inagu soo celiyey inuu inagala hadlo kolkii hore dadko dhan bay ahayd si gaara ah, awliyadiisa islaamee shahaadanaya ayaa ilaahay wuxuu kala hadlay waxa la yidhaahdo xalaasha cunideeda iyo xaaraanta iska daynteeda waxa markaa ay noqotay kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay kiisa ayibka ah cuna marka mintu ma bayaaniya ma tabciidiya laba macnay kala bixinaysa haddii la idhaahdo waa tabciidiya macnaheedu waxa weeye waxaan idinku arsaaqay ka xalaasha cuna labadaba markaa inuu ilaahay ku arsaaqay dadka ayaa ay u muuqanaysa oo kan xaaraanta ah iyo ka xalaasha labadaba de haddaad cunto calaasun bay noqotay hore lagugu sii qoray hadda laakiin ikhtiyaarkaad leedahay culimada qayb qayb ka mida ah waxay door bidaan mintu bayaaniya inay noqoto oo macnuhu uu yahay waxa aa cuntaan xalaasha un cuna markaa wuxuu ilaahay kula kuu ogol yahay oo xalaashaasuu kuu ogol yahay xaaraantana wuu diiday xalaasha ilaahay wuu kugu arsaaqay adigu maad keensanin manaad abuuranin manaad samaysanin anaa kugu arsaaqay buu leeyahy anaaba ku siiyo kuu diyaariye kaasun baan kuu fasaxay xalaasha cun kuluu min ayibaati maa rasaqnaa maxaa daba yaala marka washkuruu lilaah ilaahay u mahadnaqa ilaahay mahadnaqa loo mahadnaqa ee waxaad cuntay loogu mahadnaqaa wuu siyaadiyaa waa nicmadanu kuu diyaariye dabarkeedu waa shukrigiiyo mahadnaqa nicmada dabarkeedu waa mahadnaqa nicmadu way duushaa haddii ilaahay loogu mahadnaqi waayo lain shakartum laasiidanakum haddaa mahadnaqdaan waan kordhin tii horena waad xidho waad joojisay waana laguu kordhiyey walain kafartu mina cadaabi la shadiid haddaad nicmadii dafirtaad ilaahay ku gacan saydhaad ood noqoto mid nicmadii ilaahay xadayoo kale haddaad nicmada ilaahay ku mahadnaqi weydo waxaa lagu tixgelin tahay nicmada ilaahay mid xaday kale kolkaana abaalmarintaadu waa cadaab cadaabkana abaaraha ka ah, oo faqrigaa ka ah, iyo cuqubooyinka ay wataan waxyaabaha dadkii laga xaaraantinimeeye baa ilaahay uu sheegay xalaasha cuno xaaraantuna waa tana iska daaya marka xaaraanta noocyadan leh carabtii qur-aanku uu ku soo degay nebi maxamed uu ka soo dhex baxay calayhi salaatu wasalaam way isticmaali jireen arrimahan oo dhan waxaa ka mid a baktiga dhiigga doofaarka waxa sanadka loo gowraco afartaasiba xaaraamahay ka mid ahaayeen waxay odhan jireen baktigaaba ka wanaagsan birsolka kan la gowracay baktigaa ka fiicanoo waa la falsafadaynaya bir waaa bir ilaahaybaa mindi ilaahay oo dahabi ah ayaa hoosta ugu jirtoo gowracday bay odhan jir kana bani aadamkaaba kirkiray ama isku daya inuu gowraco ka ilaahay gowracay ee mindida qarsooni ku jirto ayaa ka macaan bay odhan jireen kan kale lata halka shaydaanku erayadu u laqimo male waxaa kale isticmaali jireen waxaa la idhaahdo dhiigga neefku isagoo iska nool ayaa ma taqaanaa baasha huriyada la dha huriyada huriyadu dee geela iyo xoolahaba dushun bay ka daloolisa halkaase ka jaqaysa iyo shilinta iyo intay ka taagaan kuruskaa ama meelahan dhiiggu ka soo boodaya ayuu cabbaya dhiigga kadibna neefkuu iska dhaqaajinaya ama dhiig joojinbuu dee u samaynaya doofaarkuna saasuu ahaado de imika waynaga arkayno dee ariga gaalka wey doofaarku dadkeenni waxay ka qaylinayaan subermarketkan joogo doofaar baa lagu iibiyaa maxaan ka yeelaa dee kala dheeg haddaanad kala dheegi karayna iskaga tag doofaarkii sidaa imika ay u wadaanu bay berigaana u wadi jireen iyo sanamka sanam baa lagu gowraci jiray qaar waxay u gowracayaan ciise qaar kale waxay u gowracayaan sanamyaasha xoolaha marka la gowracaya waa in sanamka hortiisa lagu gowracaa kadibna la idhaahdaa noo barakee hadda waa bahal qoriyaho gacanta ku qoran halkaa iska fadhiya bani aadamku markuu labo caqli xumadiisa looxay qoreen weliba mid addooni soo qoray oo halkan indha burburanoo yaalla ayaa neefkii magaciisii lagu gowracaya waaa laleeay barake haddaba ilahayna uu ka jawaabay wuxu lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaauha walaakin yanaaluhu taqwa minkum ilaahay hawla imanina neefka dhiiggiisa iyo hilibkiise alla kacabsi ula kaalaya sidaasaa xaalkooda marka waxaa isweydiin leh lafdiga inamaa yufiid اlxasr wuxuu faa'iideeyaa qasri iyo xasri koobid miyaanu macnuu noqonayn ilaahay wuxuu idinka xaaraantinimeeyey keliya afartan shay xaaraantu ma afartan shay unbaa maya way ka badantao dee qur-aanka iyo xadiidkuba xaaraamo badan oo kale ay sheegeen oon afartan ahayn lidalik ba culamaa اbalaaqa ay idhahdaan hada alqasru aw alxasru risbiyu aw idaafiyu walaysa xaqiiqiya dhinac walba xasrigu kuma jahaysna ee wuxuu ku jahaysan yahay nimankii sababta aayaddu ay ku soo degtay ay ahayd marka waxa weeye macnuhu xaaraan oo dhan ba intan ku kooban maaha ee waxa weeye idinku kaa xaaraantinimayseen xaaraan ma ahee xaaraantu waa tan ile iyagu waxay idhahaan kaasaa xaaraana kaasaa xalaalihii ilaahay bay xaaraaneeyeen kaa ma geyno oo kaa ma geyno oo kaa ma geyno suuratlancaam akhride intaasoo xalaala bay xaaraantinimeeyeen marka halka loo nisbaynayo qasriga ama xasriga waxa weeye kiinaasi xaaraan maahe inamaa kanunbaaba xaaraana idinku wadaan ka a xaaraantinimayseenna waa xalaal kan a xalaalaysateenna waa xaaraanti xaggaasuu ku jahaysan yahay dhan walba maaha almeyt arrimahan marka la eego waxay isugu jiraan qaarna caafimaad darro waxay ku yihin jirhka qaarna caafimaad darro waxay ku yihin caqiidada labaasay isugu jiraan baktigii iyo bahalkii kale dhiiggii doofaarkii waa rime caafimaadka wuxuu dhimayey kan neefkan loo gowracaya sanamkana caqiidadu dhaawac ku diinteennuna waxay u timi inay ilaaliso shanta arrimood ay u muhiimsan yihiin caqliga iyo caqiidada iyo caafimaadka intiiba arrimahana way dhaawacayaan kol haddii waxaa cid aan ilaahay ahayn wixii loo gowracay aada cunto caqiidada caafimaadkeeda wuu dhintay markaa qofkii si uu ruuxdii iyo jidhkii iyo caqligii iyo caafimaadkii ugu wada noolaadaan xaaraantaasi u ilaahay u diiday ilaahay subxaana wa tacaala addoommaha dee wuxuu la doonayaa naxariis iyo nolol hadday duruufi timaaddo oo dhibaata ay timaaddo oo gaajo ay timaaddo oo qofkii uu dhimanayo shantan arrimoodna meesha ay yaallaana xaaraamaha ah wuu iska isticmaali karaya ilaahay xaaraantinimeeyaa u xalaaleeyey oo qaacida halkan inooga soo baxda ina ataxliila wataxriima xaqu lilaahi tacaala xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta xaq ilaahay leeyahy madaxweynena male golayaashuna male salaadiintuna male wadaadna male waxaasi waa xalaal waxaasina waa xaraam oo xaq ilaahay u leeyahy walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaal wahada xaraam litaftaruu calى اllahi اlkadib been ilaahay ha ku abuuranine xalaalaynta iyo xaaraantinimeynta ilaahay u daaya ilaahay afartan kaa xaaraantinimeeyin baa wuxuu ku yidhi faman idura kayra baaqin walaa caadin falaa ima calay qofka u baahda ee dhibaata ku dhacdo ee afartan iska cuna xaaraamood waa xalaal noloshuu ku dadaalaya islaamku inuu qofku noolaado marka labaduba dee waa qiro sabciya famanidura iyo famanidura bikasri nuuni wa damiha marka waxaa tan la yidhaahdaa qaacida ka soo baxdaya ina adaruurata tubiixu اlmaxduur baahidu xaaraantay xalaalaysaa qaacido kalu markaa ilaahay kusii lifaaqay oo ah wa ina adaruurata tuqadaru biqadariha baahidaasii lagu yidhi iskama soconaysee inteedaa lagu xadidaya kayra baaqin walaa caadi labadaasi culimadu waxay ku macnaynayaan baaqigu waxa weeye qof iyadoo oon baahiibo wali qabanin baktigii ku bilaabay waa baaqi wuu iska dalbaday afartanunbuu iska akalay iska cunay ilbaxnimo raadis bahaada ama qaar cunayu dee la hafay uu la cunay uu yihi miyaa wadaysaan anna laydinla waday waa baaqi caadiguna waxa weeye intii la yidhi ka cun buu ka badiyey bahashu maanta ma xalaal baa baktigii afartan arrimood soo maanta xalaal maaha inomiisa buui kana dherga kaydna ka dhiga oo kaydna inooga dhiga labadaa lagama dhigaya waad ka gaajo beelays naftaa ku haysee dee wixiina waa tan bareeriya ku meelgaadhe ka gaajo beelo hana ka dibirin sahayna ha ka qaadanin iska ilaali tacadiga marka baaqin walaa caadi qolyaha qaarkoodna waxay ku macnaynayaan hayra baaqin waa midaan ka mid ahayn buqaadda muslinka ka goostae bur caddaynaya walaa caadinna aan ahaynoo mid xadgudbayo oo isaguna safarkiisu caasiya waa dembiile xagga safarka dembi ku jira maaha ummaddii islaamkana mid ku fallaagoobay oo bur caddaynaya maaha ila waxa weeyaan waa qofkaas mar hadduu caasi yahay isaga badbaadada kuma jire dee ummaddiibuu lugta goynaya isaga horaya kasii dhinto kollayba waa la dili lahaa gaaja hadisho kaa lama badbaadinayo qiil ma haysta kaasi labadaa macnoba waa lagu macneeyey marka adaruuraةu tubixu اmaxduur walaakina adaruuraةa tuqadaru biqadariha labadaa qaacida isa saaran waxay culimmadu leeyihiin kol haddii arintii dee cunada iyo gaajada laga hadlay tii caafimaadkuna waa lamid xaaraamahan arin caafimaad haddii loogu baahdo oo qofka noloshiisii tegayso sidan gaajada loogu badbaadinayo waa loogu badbaadin karaa laakiin waa inaan badiil jirin wax kaloo loogu bedelo waa in la xaqiijiyaa oo cid dhakhtarahoo lagu kalsoonyaha ay caddaysaa shaygan inuu caafimaadka qofka wax ka tarayo badiilna aanu jirin wax kaloo lagu bedelo xalaala faman idura kayra baaqin walaa caadin falaa ima calayhi ina allaha kafuuru raxiim idan nasku wuxuu inooga digayaa cunitaanka xaaraamta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda uula hadlayo wuxuu ihi ilaahay wuxuu idiin qoray arsaaqadiinna xadiidka bazaar baa wariyey waana saxiix ilaahay ka cabsada oo arsaaqadiinna xalaal ku raadsada waxaan la idhaahdo xaaraamtoo la cunaa dee aakhiru zamaanka waa dhib ummadda ku badanaya xadiidka abi hureyra warinee bukhaari ku sugnaa nebigu wuxu uhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka waxaa iman doonaa wakti oo qofku aanu u aaba yeelayn xooluhu qaadanaya ma xalaalba mise waa xaraam waaba lagula yaabaya aba haddaad imika tiraada ma iska dayso waa xaraam dad badan ba ku xaraamtu maxay ahayd ya iminkaa baan fursad helay jaanisku hadduu jiraaba ayay ku leeyihi marka fitnada aakhiru zamaanka dadka ku dhacaysa ayay ka mid tahay macaansiga xaaraamta marka xaaraanta cuqubooyinkay leedahay waxaa ka mida ah ducadii qofkii aan laga aqbalin xadiidkii waad haysaa nabigu yihi sidee ducada looga aqbalaya qofkii xaaraanta ku xeeqnay waxaa ka mid ah saalix ahaa aan laga aqbalin sadaqada wuxuu ilaahay aqbalata ilaahay waa ayibo wixii ayibuunbuu aqbalaa sadaqo iyo deeq laga keenay xaaraanna ilaahay ma aqbalo waxay ka tahay asbaabta keenta cadaabalqabriga rasuulka waxaa la tusiyey sala allahu calayh habeenada ka la dheelmiyey webi dhiiga nin dhex taagan oo dhagax lagu garaacayo malaa'igtu waxay u sheegeen kii riba cunahay buy baasha ribadee la macaasadee la iska dayn kari laaya waxay ka kaxaysaa xaaraanta xoolaha lahayo barakada labada qofee wax kala iibsanaya hadday run sheegaan xaqiiqadana caddeeyaan ilaahay wuu u beecooda haddii ay wax qarqariyaanna muxiqat barakatu baycihima iibkoodaaba barakada waa laga qaadaa ila mid baa xaaraan isticmaalaya khaatumadana ilaahay waa ku xumeeya oo khaatumada wuu seegayaa qofku haddii uu xaaraan cun yahay waana shahaado markaasuu bartiraynaya wuu gaagaalaynaya waxa ay dishaa nafta caafimaadka iyo caruurta intaba ninkii gabiye wuxuu cuquba halkii lagu galay caw ku hurudaa caruurta ka laysaa kii caanabaasdhamay aggan uu ku gurayaa dadku ka qarinayaaoo cudur unbuu ilaahay farmasi unbuu taagnaanaya iyo dhakhtar farmasi iyo dhakhtar unbuu taagnaanaya isaga iyo habartiisi iyo ciyaalkiisu way sii socdaan way soo socdaan go-aan baab bay ku jiraan ina rabbaka la bilmursaad ilaahay dhabagal buu kugu jiraa adigoo daldalaysa xaaraanto iskama arkayside ilaahayna wuu ku daba taaganya ina rabbaka la bilmursaad mursaadku waxa wey ilaahay oo ku arkaya ku eegaya oo ku ilaalinayo adigu aanad ogeyn iska ilaalinaynin marka caruurtii iyo iyagoo laga yaaba caruurtuna inay ku kalifaanayo reerku inamaa amwaalukum awlaadukum fitna wallaahu cindahu ajrun cadiim intuu leeya balqani ka dhig oo dhaxal uga tag oo dadka la tartan oo kan yeel ayuu rasaynayaa bahashi oo daalo laho laho kan markaasi xagga dambe isaga lagu bukaasayaa almuhim wakhtiyadan dambena saa hore aynu sheegnay waa fitno aada u badan marka in laga feejignaado oo qofkuna uu ku xisaabtamo xalaasha inuu ku dadaalo si uu u badbaadi karo adduun iyo aakhiraba wahada ma aquuluhu astaqfir اllah wallahu subxaanaه wa tacala